bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo afartanaad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn acuudu billahi min ashaytaani alrajiim bismi illahi alraxmani alraxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alzaalimiin صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين للذين أحسنوا الحسنى وسيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون allah subxaanahu wa tacaala waxaa ilaahay aayaddan uu ku sheegay cidda markay adduunyada joogto camal wanaagsan la timaada iimaan iyo camal saalixa samaysaa ee ku samafashaa inay aakhire heli doonto macnaa shay wanaag badan alle wuxuu yidhi liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu samafalay alxusnaa tii wanaagga badnayd waa khabar muqadama jaarama liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu samafalay alxusnaa tii wanaagga badnayd baa u sugnaatay yacnii waxay ugu sugan tahay fii daari alaakhira janno ayay leeyihiin wa siyaada dheeraad baa u sugnaaday wa siyaadatun wa siyaadah dheeraad baa u sugnaaday haddaba siyaadadani maxay tahay mufasiriintu badankoodu waxay leeyihiin qaarkoodna ay tilmaameen tilmaameenba jumhuur min asalafi waalkhalaf qaarna ijmaacba ay ku soo rarayaan <clears throat> siyaadadani waxa weeye aragti ay arki doonaan allah subxaanahu wa tacaala wa annadaru ilaa wajhihi alkariim oo aragtida ilaahay la arki doono walaa yarhaqu ma dabooli doono wujuuhahum wejiyadooda ma dabooli doono amba ma fuuli doono qatar madow wax madow ah oo wejiyadooda fuuli doonaa ma jiro waa wa sawaada macnaa dadku dee way dulloobayaan oo qaar yahaanaysan bay noqonayaan kuwa dee iyagu baaba'ayee leexday walaa yarhaqu ma fuuli doono amba ma dadi doono wujuuhahum wejiyadooda qatarun boodh amba waxaad tidhaahdaa madow ma fuuri doono walaa dillah iyo dillitoona walaa dillah iyo dullitoona ma fuuri doono wejiyadooda ulaa'ika kuwaa samafalay asxaabuuljanna jannada asxaabteeda weeye asxaabu asxaabuuljanna jannada asxaabteeda weeye hum ayagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waari weeye wladiina waliladiina kaa horay ku cadfan yihiin waaladiina waliladiina kuwiina waxaa u sugnaaday kasabuu kasbaday ee sameeyey asayi'aati ay alacmaala camalada sameeyey ambaba aqwaasha asayi'aati xunxun jazaau sayi'ah xumaan abaalkeed baa u sugnaaday oo bimilihaa ay milahaa iyada oo kale lagu abaalmariyo oo markaa waladiina waliladiina baynu ku cadafnay waxaynu yeeri karaa inaynu nidhaahno wajazaau ladiina kuwii abaalkoodu waana sida qolyaha qaarkood ay yidhaahdeen way fiican tahaye wajazaau ladiina kuwii abaalkoodu kasabuu sameeyey asayi'aati xumaanaha kuwa sameeye abaalkoodu jazaau sayi'ah xumaan abaalkeed weeye oo xumaantay sameeyeen bimilihaa ayada oo kale un lagu abaalmariyo oo aan loo siyaadin wa tarhaqu waxaa dabooli doona amba fuuli doona hum ayaga dilla dulli ayaa fuuli doonabaa alla yidhi waa madowgii ilaahay saari doono qiyaamaha watarhaqu waxaa dabooli doona hum ayaga amba fuuli doona dhillah dulli baa fuuli doona maa lahum xaal aanu u sugnaanin baa dulligaasi fuuli doonaa min allah alle xaggiisa aanu uga sugnaanin min caasim ay caasimun mid ilaaliya mintaas ila ah caasim mid ilaaliya aanu usugnaanin maanic ka hor joogsada cadaabkan ilaahay subxaanahu wa tacaala kaannamaa waxaabad mooddaa ugushiyat in la saaray wujuuhuhum wejiyadooda in la saaray baabad mooddaa qidacaa qaybo waa jamc ma og tahay qidcaa haddii la akriyana waa mufrad wey kaannamaa waxaabad mooddaa iyaga kaannahum waaba iyaga oo waaba sidii iyaga oo uqshiyat la saaray amba kaanamaa ugshiyat waaba sidii oo la saaray amba lagu deday wujuuhuhum wejiyadooda qidacaa qaybo qaybo sidoo la saaray min alleyli habeenka ka mid a min alleyl qaybahaasoo mudlimaa madow mudlima madow qidca haddaad akridana mudlima waad ka xaalaynaysaa mudlima xaal uu yahay qaybta ulaa'ika kuwaasina asxaabu nnaari naarta asxaabteeda weeye hum ayagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwii ku waari wey wa yowma wadkur xus yowma maalinu sheeg naxshuru aanu ururin doonno kuwa mushrikiinta aanu ururin doonno amba khalqigoo dhanba aanu ururin doonno jamiica xaalay yihiin dhammaantoodba macnaa xashrigu wuxuu ku dhacayaa khalqigoo dhan wey ahlulardi kulluhum hadday jin iyo insi iyo bar iyo faajir midkuu doonayaba ha noqdee wa yowma maalin u sheeg naxshuru aanu kulmin doonahum khalqiga jamiica xaalay uma markaanu kulmino dabade naquulu aanu ku odhan doonno liladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay ee ilaahay kayrkii la caabuday makaanakum ay ilsamuu jooga oo laasima makaanakum halkiinnaasi goobtiinnaa jooga antum idinku iyo wa shurakaa'ukum kuwaad caabudayseenba makaanakum halkiinaa weeye halkiinaa ku ekaada laasima antum idinka iyo wa shurakaaukum kuwaad caabudaysaanba <clears throat> halkaa jooga baanu ku odhan doonaa baa alla yidhi subxaana wa tacaala fasayalnaa waanu kala saaray amba waanu kala kaxaynay baynahum xidhiidhkoodii baanu kala saaray amba fasayalnaa waanu kala soocnay baynahum dadka dhexdoodii baanu kala saaray oo kuwii mujrimiinta ahaa ayaa ilaahay faray inay soocmaan ma arkaysaa ilsamu baynu qadaraynaa tan kalena waxay la macno tahay wamtaasu lyawma ayuha almujrimuun macnaa socba gaar u baxa baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala marka ilaahay baa halkaa u yimi waxaana ilaahay u yimi lifasli lqadaa inuu ilaahay kala saaro subxaanahu wa tacaala markaasaanu kala saaray ba alla yidhi waanu kala guray wa qaala waxay yidhaahdeen amba walxaal baanu kala saaray mufasiriinta qaar baa waxay odhan karaan fasayalnaa waanu kala kaxaynay baynahum macnaa xidhiidhkoodii yacni kuwan mushrikiinta ah waxay ka rajaynayeen kuwan shurakadooda ah ayaanu kala saaro xidhiidh ka dhexeeya iyo damac ay leeyihiin toona ma jiro walxaal baanu kala saaray qaala ay yidhaahdeen shurakaa'uhum kuway caabudayeen ay alle ugu shariig yeelayeen ay yidhaahdeen ay ku yidhaahdeen kuwii mushrikiinta ahaa maa kuntum maydaan ahayn iyaana tacbuduun annaga kuwiina caabuda mafcuulkaa taqadumay maa kuntum maydaan ahayn tacbuduun manaa iyaana tacbuduun macnaa kuwiina caabuda maydaan ahayn bay yidhaahdeen namaydaan caabudi jirin laakiin daacatu shaydaan ayaa iyo hawadiina oo iska jeclaatay ayuun baad noo caabudayseene wax annagu aanu cibaadadeeda doonaynay amba aanu ka dalbannayba may ahayn ambaba qaarkoodba may ogeyn qaarkoodna waa kuwa saalixiin oon raalliba ka ahayn fakafaa billaah ficilkaa faacilkiisa ba'daa silada abaa iska gasha fakafaa billaah alle ayaa ku kaafiya fakafa allaahu saas ka fakafaa billaahi alle ayaa ku kaafiya oo ugu filan shahiida maragnimo waa tamyiis waxaa lagu nasbiyey shahiida maragnimo amba xagga maragga waxa inoogu fulan alleh baynanaa annaga dhexdayada iyo wa baynakum idinka dhexdiinnaba fakafaa billaahi alle ayaa ku filan oo ku kaafiya shahiida maragnimo amba xagga maraggaba baynanaa annaga dhexdayada iyo wa baynakum in kunna waa mukhafafadii wey in kunnaa waxaanu ahayn annagu can cibaadatikum cibaadadiinnaba waxaanu ka ahayn lawaafiliina kuwii moogan warba umanaanayn cibaadadiinnan in kunnaa waxaanu ahayn lawaafiliina kuwii moogan baanu ahaynba can cibaadatikum cibaadadiinnaba war umanaanhayn annaga aada nacaabudi jirteen hunaalika halkaa iyo xilligaas labadaba ad isu raacinaysaa hunaalika xilligaas amba goortaas iyo halkaasi tablu way caddayn amba way tirabi macnaha way helaysaa weeye tablu waxay tirabi kullu nafsin naf waliba waxay tirabi oy caddayn ku samayn doontaa oo u caddaan doontaa maakii aslafat ay horu marsatay ayay jirabi doontaa ay takhtabiru kullu nafsin wa taclamu maa salafa min camaliha iyadiibaaba jirabay camalkeedii bay arkaysaa amba hunaalika halkaa tablu way ogaan weeye kullu nafsin naf waliba maa aslafaat waxay horu marsatay qadimatay waxaa la akriyaa tatlu oo markaa laba macno oo yeelan kartaa waxay raaci doontaa naf waliba kullu nafsin waxay raaci maa aslafat amba tatlu waxay akrii kullu nafsin naf waliba waxay akrii maa aslafat allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala warudduu waa la celiyey halkaa horey ku cadfantay ma og tahay xasrintii ilaahay subxaanahu wa tacaala markii la kala soocay ee la kala saaray <clears throat> ku cadaf halkaa hore oo fasayalladi warudduu waa la celiyey markaa kuwan ama maaragtay kuwa mushrikiinta ahaa waxaa loo celiyey ila allah alle xaggiisa ayaa loo celiyey mawlaahum ah rabbigooda ah allaha laha ahaa mawlaahum rabbigooda ah allaha alxaqa xaqa ah ee maaragtay ilaahnimay subxaanahu watacaala aan muran ku tirin ayaa loo celiyey si uu u xisaabiyo arrimahoo dhani alle xaggiisa ayay u noqdeen wa wadalla wuu ka lumay wadalla wuu ka lumay amba wuu ka qarsoomay canhum ay can ilmushrikiin kuwii mushrikiinta ahaa waxaa ka lumay maa kiibaa ka lumay kuwiibaa ka lumay amba wixiibaa ka lumay kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwii been abuurta waxyaabahay caabudi jireen ee alle kayrkii ahaa ee dar iyo nafci iyo shafaaco ay ka rajayn jireen bay waayeen qul waxaad tidhaahdaa nebiyow waxaa nimanka lagu oogayaa oo lagu xujaynayaa qirsanaantay qirso yihiin ilaahay kelinimadiisa rabbinimadiisa waxaa labadan waxdaaniyada ilaahay ay qirayaan iyo rubuubiyadiisu ayaa xujo waxaa lagaga dhigayaa inay ilaahiyadana ilaahay uxmqiraan tawxiidka marka idan tawxiidka qaybahu leeyahay tawxiid rububiya oo ay ah rabbi la qiro inuu yahay raasik khaaliq mudabbir inuu yahay muxyi mumiit ilaahay sidaa wax u maamulaya inuu yahay khalqi abuurid iyo iijaad iyo tadbiirba inuu leeyahay in la qiraa oo keliya ah laguma galo islaamnimada waa in la qiro tawxiid aluluhiya marka tawxiid rububiya khalqigaba cidda farsaniba way yar tahay way yar tahay bal ku wanaaji allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala qul waxaad tidhaahdaa nebiyow man kuma ayaa yarsuqukum idinka arsaaqa min asamaa samada xaggeeda kuma ayaa idinka arsaaqa min asamaa'i samada xaggeeda kuma idinka arsaaqa waalardi arlada xaggeeda yaa idinka arsaaqa kuma ammankeeba yamliku awooda ee idinka idin yeela assamca maqal ammankuma yamliku awooda macnaa idinka idin kara ee idin yeela assamca maqal iyo waalabsaara arag wamankumaa yukhriju ka soo saara alxaya mid nool min almayit bakti xaggii alxaya ka nool kumaa ka soo saara min almayit mid dhintay xaggii kumaa ka soo saara kumaa iniyo qalalan intuu kala dilaaciyo geedkaa dhalaalaya ee nuuraya iftiimaya ka soo saara amba maaragtay qof iimaan leh oo nool qof kaafira ka soo saara wa yukhriju kumaa ka soo saara almayita mid dhintay oo qallalan ayniyihii oo kale amba qofkii maaragtay kaafirka ahaa min alxay mid nool xaggiisa kumaa ka soo saara waman kumaa yudabbiru maamula almra arrinka kuma ayaa maamula fasayaquuluun waxay odhan doonaan allah alla weeye sidaasay ku odhan doonaan oo way qili oo intaasoo dhan ilaahay madair intaa inuu leeyahay rabbi ma dafirsana markay intaa qiraan ilan dooda ayay ku dhaceen gartii baa laga helaye faqul waxaad tidhaahdaa nebiyow afalaa tattaquun alla miyaydaan ka baqanaynin maxaad marka alla uga baqan laadi ma shirkigan iyo xumaantan aad iska ilaalisaa oo lagu xujaynay fadalikum kii naasi ka sidaa wax u abuuray allaahu alla wey wa ka cibaado xaqule rabbukum weeye alxaqu weeye ilaah subxaana wa tacaala cibaadadiisa iyo tiritaankiisa iyo intii wuxuu leeyahayba ay xaqa yihiin weeye ee famaadaa maxayba ismi quraynu ka dhigaynaa famaadaa maxayba bacda alxaq xaqa dabadii ahaaday maxaa xaq dabadii ah ila adalaalu lunsanaan mooyaane ma waxaan baadinimo ahayn oo ayaa jiri kara markaa mar haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala intaa yahay famaadaa maxaybaa bacda alxaq allaha xaqa a dabadii ahaaday ila adalaal baadilnimo waxaan ahayn macnaha cibaado kaste oo isaga kayrkii la caabudaa waa baail macnaha fakullu macbuudin siwaahu baailu laa ilaaha ilaa huwa waxdah ilaahay unbaa cibaadada iska leh faannaa sideebaa tusrafuuna loo idiin duwaa faannaa sideebaa tusrafuun la idiin leexiyaa oo aad ugu tusrafuuna laydinka duwaa can cibaadatihi qadar ilaa cibaadati maa siwaah sidee ayaa laydin duwaa idinkoo intaaba ogsoon kadaalika sida kuwani ay u kufriyeen oo ay xaqiiba uga baydheen ay kamaa kafara haaulaa siday kuwani u kufriyeen ayay xaqad ugu dhabowday kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisu ay ugu dhabowday cala aladiina kuwii korkooda ay ugu dhabowday fasaquu kufriyey <clears throat> bay ugu dhabowday ka bedel kelimada annahum laa yu'minuun taasaa ku sugnaatay annahum ayagu laa yu'minuun inaanay alla rumaynaynin <clears throat> ayaa korkooda ku dhabowday amba waxaad tidhaahdaa kadalika sida kuwani ay ugu sugnaatay kelmadda alleh waa kalimatu lcadaab markaa balaa walaakin xaqat kalimatu lcadaabi cala alkaafiriin ayay cala aladiina kuwii korkooda ugu sugnaatay cadaabkaa ilaah ay u ballan qaaday fasaquu baxay ee kufriyey waayo anahum lianahum markaa tacliili waayo kelimatu lcadaab maxay ugu sugnaatay anahum ay liannahum inay ahaadeen daraaddeed bay ugu sugnaatay cadaabka ugu sugnaaday laa yu'minuun qul <clears throat> waxaad tidhaahdaa nebiyow hal min shurakaa'ikum shurakadiina ma ka mid yahay waxaan aad caabudaysaa man mid ma ka mid yahay yabda'u bilaaba alkhalqa abuurid makhluuq mid wax bilaabi karayaa ma ka mid yahay uma haddana yuciidu soo celin doonahu khalqigaasi qul waxaad tidhaahdaa huwa ka soo celinaya noo allaahu alle qul waxaad tidhaahdaa allaahu alle yabda'u wuxuu bilaabaa alkhalqa makhluuqa alle ayaa bilaaba uma yuciiduh isaga ayaana soo celiya ee kuwan aad caabudaysaan mid caynkaasii ma ku jira fa annaa sidee baa tu'fakuuna laydiin foorariyey tu'fakuun sidee ayaa laydiin duway <clears throat> tusrafuuna bay la mid tahay oo dariiq baatila laydinku leexiyey inta dariiqii toosnaa laydinka kaxeeyey war sideedkin baa alla leeyahay subxaanahu wa tacaala <clears throat> qul waxaad dood hal min shurakaa'ikum kuwan aad leedihiin ilaahay bay wax la leeyihiin ma ka mid yahay hal min shurakaa'ikum kuwaad caabudaysaan ma ka mid yahay man mid ma ka mid yahay yahdii wax ku hanuuniya ila alxaq xaqa mid wax ku hanuuniyaa ma ka mid yahay ma jiro wy qul waxaad tidhaahdaa allaahu alle yahdii wuxuu wax ku hanuuniyaa lilxaq marna laan buu ku tacadiyaa marna ilaahda wuu iskaga tacadiyaa ficilkani afaman ma mid afaman ma mid yahdii wax ku hanuuniya ila alxaq ma mid xaqa wax ku hanuuniya ayaa axaqu ku xaqnimo badan an yutabaca in la raaco am amase kala saar am man am amase man ma mid baa ku xaqnimo badan in la raaco laa yahiddii ay laa yahtadii ficilkan dhowr qira'a la akriyaa ma og tahay afaman ma mid yahdii dadka ku hanuuniya amba khalqiga ila alxaq xaqa wax ku hanuuniya ayaa axaqu ku xaqnimo badan an yutabaca in la raaco aman mise ma midba am amase kala saar markaa am amase man ma midbaa ku xaqnimo badan laa yahidii ay laa yahtadii ta iyo daalkaa isku idqaaman iska daa inuu wax hanuuniyo isagoo aan hanuunaynin laa yahidii ay laa yahtadii <coughs> aan hanuunaynin ilaa an yuhdaa ilaa an yuhdaa ilaa hanuuniya mooyaan makaasaa xaqnimo badan maxaa isu keenay famaa maxaybaa lakum idinka idin sugnaaday mubtada iyo iskaga dhig famaa maxaybaa lakum idinka idin sugnaaday kayfa taxkumuun jumlad labaad kayfa taxkumuun sidee ayaad u xukumaysaan xukunkan baadilkaa kayfa taxkumuun sidee ayaad u xukuntaan xukunkan baadilkaa sidee ayaad ilaahay iyo kayrkiiba aada u siintaan allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala wamaa yatabicu ma raaco akharuhum ayaga badankooda amba dadka badankiisu ma raaco ilaa dhanna male mooyaane wax kale ilaa dhannan male ayuun bay raacaya ina adanna maluhuna laa yugnii waxba kama taro min alxaqi xaqa xaal uu ka mid ahaaday shaya shayna ma taro markaa min alxaq shaygaynu ka xaalayna min alxaqi xaaluu kamid ahaaday min shaya shaynaba wax alla wuxuu maluhu keenayaa ma jiro waxba kama taro ina allaha allana caliim allaha cilmiga badan weeye subxaanahu watacaala bimaa buu alla ku cilmi badan yahay yafcaluuna ay samaynayaan allaha ku cilmigala weeye subxaanahu watacaala wamaa kaana ma ahaanin haadaa kan alqur'aanu qur'aanka ahi ma ahaanin ba alla leeyahy subxaana wa tacaala wamaa kaana <clears throat> ma ahaanin haadaa kan alqur'aanu qur'aanka ahi ma ahaanin an yuftaraa ay iftiraa'a been abuurasho sidaa dheh an yuftaraa ay iftiraa'a been abuurasho ma ahaanin <clears throat> min duuni illaahi alle sokadii la abuurtay walaakin kaana qadar walaakin kaana ha yeeshee wuxuu ahaaday qur'aankani kaana hada alqur'aanu tasdiiqa aladii kii dhabayntiisa ayuu ahaaday bayna yadayhi isaga ka horeeyey wa tafsiila alkitaaba kitaabka caddayntiisa ayuu ahaaday ilaahay subxaana wa tacala kitaabkii ku qoray axkaamtiisu bayaamiyey wa tafsiila kitaabka caddayntiisa ayuu ahaado axkaamtu ilaahay qoray subxaana tafsiiliyey laa rayba fiih shakina kuma sugnaanin min rabbi alcaalamiin caalamka rabbigooda xaggiisa xaaluu ka aaday am yaquuluuna balce eh, ayaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraa muxamed baa abuurtay iftaraa muxamed baa abuurtay huwa qur'aankan qul waxaad tidhaahdaa <coughs> muxamed hadduu mid keliya yahay oo awood u yeeshay inuu qur-aanka la yimaaduu sameeyo faatuu la kaalaya bisuura bal suurad keena suuradaasoo milihi isaga oo kale ah keligay baabanahay carab oo dhan baa ku joogtaane faatuu la kaalaya bisuuratin bal suurad keena suuradaasoo milihi qur oo kale ah u yeedha man istadactum ciddaad kartaanna u yeedha oo min duuni illaahi alla sokadii ah in kuntum haddaatiin saadiqiina kuwa ku run sheegaya in la samaysan karo bar idinba keena soo keligay maahi carab oo dhanna soo uma taagnidin bal soo sameeya idinku suurad qura keena abadan ma keeni karaya waayo qur-aankani waa hadalkii ilaahay makhluuq maaha markaa kalaamka khaaliqa iyo ka wax iyo kalaamka makhluuqu marnaba ma silmi karaya iska daa inay la yimaadaane kadabuu waxay beeniyeen bimaa waxbay beeniyeen lam yuxiiduu aanay koobin bicilmihi cilmigiisaba waxaanay koobin oonay ogaanin bay beeniyeen walamaa yatihim umana imanin oo walamaa yatihim aanu u imanin waa jaasima uniyadaba oo walamaa yatihim aanu u imanin ta'wiiluh xaqiiqadiisuna waxaanu qur-aanku sheegaya ila xaqiiqadiisu dhab ahaan qiyaamaha la arki doonaaye oo walamaa ya'tihim aanu iman ta'wiilu xaqiiqadiisuna aanay u iman kadalika siday kuwani u beeniyeen ay beentaa ula yimaadeen ayuunbay kadaba aladiina kuwiina u beeniyeen rusushooda ayuunbay kadaba u beeniyeen aladiina kuwii min qablihim ayaga ka horreeyey rusushoodii iyo kutubtii lagu soo dejiyey ba ay u beeniyeen ee fandur bal eeg nebiyow markaasaa ilaahay halaagay kuwa hore ee fandur eeg kayfa kaana siday noqotay caaqibatu alaalimiin kuwa dhaalimiinta a ciribtood wa minhum waxaa ka mida kuwan muna kula jooga man baa ka mida yu'minu rumayn doona bihi kitaabkan waa qur-aanku xilliga u degaayay wa minhum waxaa ka mida kuwan aada la joogto man mid baa ka mida duul yu'minu rumayn doona bihi qur-aankan wa minhum waxaa ka mida man qaar baa ka mida laa yu'minu aan rumayn doonin bihi isaga wa rabbigaagu nebi muxammedow aclamu kii ku cilmi badan weeye bilmufsidiin kuwa mufsidiinta ee arlada ilaahay fasahaadinaya ilaahay baa ogsoon ee wain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqul waxaad tidhaahdaa nebiyow wain kadabuuka hadday ku beeniyaan faqul waxaad tidhaahdaa lii aniga waxa ii sugnaaday camalii camalkaygu anigu ii sugnaaday walakum idinkana camalukum baa idiin sugnaaday antum idinku bari-uuna beri ayaa ka tihiin mimaa kii beri baad ka tihiin acmalu aan samaynaayo waana aniguna barion beri ayaan ka ahay oo waa ka fogahay mimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan waa bara'a <clears throat> ilaahay rasuulkiisu ilaahay wuxuu rasuulka alla iska beri yeelaya acmaashooda kufriga ah iyaga laf ahaantoodaba markaa mufasiriinta waxaa laga yaabaa qaarkood inaad ku aragtaan waa mansuuq laakiin beri laga noqdaa mansuuq maaha waa arrin jiraysaa ilaa qiyaamuhu ka dhaco wey marka iyaga iyo camalkoodaba iyaga waa laga beri noqonay waana laga faa'iidaya marka laga beri noqdo siduu nabiyullaahi ibraahim ba uga faa'iiday oo kale awlaad saalixa iyo dariya dayiba ayaa la helaa haddii la iskaga tago gaalada iyo camalkooda adiga qur-aanka ku arkay maog wa minhum waxaa ka mid ah kuwii mushrikiinta <clears throat> kuwan kula joog man midbaa duul baa ka mida yastamicuuna dhegaysta ilayka adiga ku dhagaysanaya ee afa anta nebiow tusmicu miyaad wax maqashiin asumma kuwa dhagahala miyaad wax maqashiin doontaa waa jamc waa jamcu lasam asumma kuwa dhagaala amyaad wax maqashiin walow kaanuu haba ahaadaan laa yacqiluun kuwa aan caqliba lahayn macnaa waxay isku darsadeen caqli la'aan iyo dhega la'aan hadduu qofku uu dhagala yahay laakiin aanu qalbi la'ayn wuxuunbaa fara aad ugu sheeg karta laakiin labada waa isku darsadeen wa minhum waxaa ka mida manduul baa ka mida yanduru ilayka adiga ku eegay afa anta adigu tahdii miyaad hanuunin alcumya kuwa indhaala miyaad hanuunin walow kaanuu haba haadaa laa yubsiruuna kuwa aan qalbiba lahayn basiiradii weeyaan tad dambe kaanuu haba haadaa laa yubsiruun kuwa aan basiiraba lahayn oon qalbi ay wax ku ogaadaan baan lahayn ina allaha alle laa yadlimu kama nusqaamiyo ficilkani laba mafcuul buu qaatay laa yanqusu markaa noqonaya ina allaha alle laa yadlimu kama nusqaamiyo annaasa dadka shay a shayna kama nusqaamiyo walaakina annaasa ha yeeshee dadku yadlimuun iyaga ayaa dulmiya anfusahum kana mafcuul qura udaa anfusahum bay dulmiyaa wa yawma maalin wadkur u sheeg amba <clears throat> wa yawma maalin yaxshuru ilaahay uu kulmin doona hum kuwan <clears throat> macnaha waa kuwan dee iyagu xumaaday ee shirkiga iyo xumaanta la yimi adduunyadu wax yar bay u arki doonaa wadkur u sheeg yawma alla uu kulmin doono amba wa yawma maalinta yaxshuru ilaahay uu kulmin doono hum ayaga ee xashriga la geyn doono kaan lam yalbasuu waaba sidii oonay ku nagaanin kaanahum waxaabaad moodaa ismiga uqadar kaan lam yalbasuu ay kaanahum waxaabaad moodaa lam yalbasuu inaanay kuba nagaanin adduunyadii amaba qabrigaba ilaa saaca xilli yar oo min annahaari maalin ah mooyaane maalin ka mid a ah, yacni dhibaatada kale ay u baxeen hadday qabriga la yidhaahdo qabrigaba cadaab bay ku qabeen laakiin marka maxsharka la tago cadaabtii qabriga mid ka culus bay helayaan iyo hawlka iyo dhibaatada markaasay tii qabriga ay ku mareen ay la noqonaysaa waxaan waxbaba ahayn amba adduunyadii baaba ku yaraanaysa yatacaarafuun istinaaf ka dhig way iskaran doonaan baynahum dhexdooda laakiin isma waraysanaya qad khasira waxay khasaareeyeen qad khasira way khasaareeyeen aladiina kuwa kadabuu beeniyey biliqaai illaahi allala kulankiisa kuwa beeniyey waxay khasaareeyeen maxay mafcuulkii ficilkan khasire ayaa la xadfay meelo badan baa ilaahay qur-aankiisa ku caddeeya mafcuulka marar dambe amba kale waa anfusahum waxay khasaareeyeen lafahoodii un wey bini aadamku siduu u dhan yahayba khasaaraha afar shay un baa lagaga badbaadaya afarta haddaanad la iman khasaaraha marna kagama badbaadaysid afartaa ka u horeeya aliimaanu wey ka labaadna alcamalu saalix oo isagoo uu ka mida alcamalu saalix iyo atawaasi bilxaq watawaasi bisabr suuraddaa dhan baa ilaahay ku caddeeyey qur-aanka ka mida afartaa waxyaabada haddaanad la imanin waad khasaaraysaa maana walcasri ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati wtawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr waa afartaa wey aliimaan alcamalu asaalix atawaasi bilxaq watawaasi bisabr intaa weeye in iimaan lala yimaado camal saalixa in maaragtay eekh dadku waa isu dardaarmaan xaqa la isu sheego iyo in sabirka la qofka muslimkii waa inuu faa'iido keena saalixun linafsihi wa muslixun ligayrihi baa la yidhahdaa waa inaad iguna wanaagsantahy dadkana aada islaaxiso wey allah wuxuu uhi qad khasira aladiina kuwii waxay khasaareeyeen kadabuu beeniyey biliqaa'i illaahi beeniyey anfusahum mararka qaarkood ehelkooda ilaahay ku daraana wuu jira wamaa kaanuu may ahaanin muhtadiin kuwa hanuunay may ahaanin baa la yidhi subxaana wa tacaala <clears throat> allah wuxuu yidhi waimaa nuriyannaka haddaanu ku tusna nebi muxamedow waa intii shardiyada ahayd iyo maadii naafiyada ahayd waimaa nuriyannaka haddaanu ku tusno oo aanu ku tusno bacda aladii kii qaarkii uun haddaanu ku tusno naciduhum aanu u yaboohayno aw amase natawafayannaka aanu ku oofsanno maaragtay kii adiga intaanaan kuba tusin aanu ku oofsanno fa ilaynaa annaga xagga yaga ayuunbuu yahay marjicuhum uu yahay noqodkoodu waa annaga xagga iyagunbay usoo noqonaya haddaanu ku tusnaad aragto iyo haddii intaanu ku oofsanno aanaan ku tusin annagunbaa xisaabinayna uma allaahu umadani bimacnaa waa wey uma allaahu ay wallaahu allana shahiid allaha arkaya wey ee maragga ka ah calaa maa yafcaluuna waxay samaynayaan ilaaha arkaya wey subxaana wa tacaala walikulli umma ummad waliba waxay leedahay rasuul rasuul bay leedahay <clears throat> ilaa rususha ilaahay qaar ilaahay rasuulkiisa u sheegay oo qur-aanka uu kaga qisooday <clears throat> iyo kuwa aanu sheeginba way jiraan laakiin ma jirto ummad aanu rasuul ilaahay u dirin ummad walba ilaahay u gaadhsiiyey rususha ayanka ama mid aynu naqaano ha noqdo amba rusul kale inaan aqoon ha noqdo amba ummad aynu naqaano amba ummad inaga fog jamiica alumam adduunyada aada arkayso oo idil wixii inaga horreeyey iyo wixii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ka horeeyeyba ummad kastoo jirtay ilaahay wuxuu u diri jiray un rasuul buu u diri jiray ummad bilaa rasuuli ma jirto <clears throat> walikulli umma ummad walba waxaa u sugnaaday rasuulun baa u sugnaaday fa idaa jaaa markuu u yimaado rasuuluhum u yimaado waa goorma waa markuu ku markhaati furayo qur'aan maaragtay rasuulkooda waashraqat alardu binuuri rabbiha ila alaaya ma arkaysa markuu u yimaado qudiya baynahum waxaa lagu xukumi dhexdooda bilqisti cadaalad baa lagu xukumi walxaal baa lagu xukumi hum ayaga laa yudlamuun aan la dulmiyaynin rasuulkoodii baa qiyaamahana loogu keenayaa isagoo shaahid ah marka imaatinka rasuulka adduunyadana wuu ugu yimi aayaddana waxaynu ku fasiray aakhirada inay tahay inagoo ictimaadaynaa macnahan dambe aayad kale oo kaabaysa inay jirto oo rusushu iyagoo shuhada ah ay ummadahooda ku markhaati furi doonaan wayaquuluuna waxay yidhaahdaan baa la yidhi subxaanahu wa tacaala mataa goorma ayuu yahay haada alwacdu ballanqaadkani waa goorma aad sheegaysaane qiyaamahan dhacaya iyo waxa in kuntum haddaad tihiin mu'miniinow saadiqiina kuwii ku run sheegaya cadaab inuu iman doono qul waxaad tidhaahdaa nebiyow laa amliku anigu uma awoodo linafsii naftayda u awoodi maayo darra dhib inaan ka riico ka riixo ay dafca darin qadar markaa laa amliku uma awoodo linafsi naftayda uma awoodaayo darra dhib ka riixid walaa nafca nafci usoo jiidid ay walaa jalba nafcin walaa nafca dheef usoo jiididna inaan dheef soo jiidana ma awoodo ilaa maa shaa allah ilaa laakine maa shaaa allahu alla wuxuu doono ila doonaa ee rabbi waafajiyaa wuu dhici amba ilaa maa shaa allahu alla markuu doona mooyaane qul baa la yidhi yaa le sidan dheh cidda le waxba ma awoodana waa kuma waa nebiyullaahi muxamed ilaahay baa le waxaad tidhahdaa nebi oo anigu waxba naftayda uma awoodaayo ya faimta ya binta muxamadi salinii min mali ma shi'ti fainii laa ugni canki min allahi shaya faadimooy inaa nebi maxameday maalkayga waxaad doonto iga weydiiso fa inii laa ugnii canki min allahi shaya laakiin ilahay xaggiisa cadaabkiisaanu waxba kahma tari karaya maxaad meel kalena u malaynayso <laughs> ah cidlaad ku dabaqaysaa mota maqaabir xawla maqaabir taduur wax la axad keenaysaa ma jirto likulli umma ummad waliba waxay leedahay ajal bay leedahay halkee sheekh laga siyaarto ayaa markaa la tegi jiray maxaa la odhan jiray تزور وتطلب ما عنده من الفضل والفيض والمدد تزور وسيارنيسا وتطلب waxaad weydiisanaysaa maa cindahu agtiisa waxa yaala oo maxay ah min alfadli waalfaydi wa fadli iyo wax burqanaya walmadada تسور وتطلب ما عنده من الفضل والفيض والمدد سلام سلام الله laa amliku linafsii dara walaa nafca ilaa maa shaaa allah likulli umma ummad waliba waxay leedahay ajal muddo ayay leedahay alaa yusufi kwni bahri cadaa la ybna zariha ya xasani fajudu liabdilqada musrifa idaa jaa markuu yimaado ajaluhu idaa jaaa markuu yimaado ajaluhum muddo waliba ajal bay leedahay idaa jaaa markuu yimaado ajaluhum markuu u yimaado falaa yastakhiruun dib ugama dhacayaan saacatan xilli yar dib uga dhici maayaan walaa yastakdimuun kamana hor dhacayaanba alla yidhi subxaanahu wataala laa yastakhiruun dib ugaba dhici maayaan saaca xilli yar walaa yastaqdimuun bul waxaad tidhaahdaa nebiyow ara'aytum bal iiga warrama ay akhbiruunii in aataakum hadduu idin yimaado cadaabuhu ay cadaabuullah ma laha rasuulka ilaahay anaa cadaab idiin haya cadaabuhu cadaabullahi dadnaasnaasiis bayaata habeennimo hadduu idin yimaado aw amase nahaara maalinnimo hadduu idin yimaado maadaa maaragtay bal iga warrama maadaa bal iga warrama maadaa maxaybay yastacjilu ay ka degdegsanayaan minhu cadaabkan almujrimuun kuwa mujrimiintii maxay ka degdegsanayaan mujrimiintu maxay ka degdegsanayaan baa layidhi subxaana watacaala bal maxay ku helayaan ahuma idaa ma ma marka sidaasaad odhanaysaa humadan hamsatulistifhaam baa galay wowga iyo fa'daba dee wuu galay oo waa wax macruuf iska luqada carbeed auma idaa maama marka intaa isku xidh maaduna waa sila auma idaa maama marka waqaca uu dhaco cadaabku ayaad aamantum rumaynaysaan bihi bilaahi alle aada rumaynaysaa wardee taasi waxba idiin tari mayso alana aamantum bih ma hadda ayaad rumayn doontaan ba alla leey alaan ma hadda ayaad rumaynaysaa walxaal qad kuntum aad ahaydeen bihi cadaabkan tastacjiluuna kuwii degdegsada war idinkoo cadaabka degdegsan jiray miyaa maanta cadaabka jiridiisa iyo allah subxaana wa tacaala aada rumaynaysaa xaaladda cadaabku dhacay iimaanku muxuu taray uma qiila waxaa la yidhi maxaa lagu yidhi baalon cadaabku markuu dhacay uma qiila liladiina kuwa waxaa lagu yidhi dalamuu dulmiga falay duuquu dhadhamiya cadaaba alkhuldi waaritaan cadaabkii dhadhamiya cadaaba alkhuldi waaritaan cadaabkii dhadhamiya hal tujzawna miyaa laydinku abaalmarinaya ilaa bimaa kii mooyaane kuntum aad ahaydeen tagsiboon kuwii kasbada ee shaqaysta ma arkaysa kaasunbaa laydinku abaalmarin doona wayastanbiuunaka waxay kaa waraysanayaan nebi muxammedow wayastakbiruunaka wey wayastanbiuunaka waxay kaa waraysanayaan oo ay ku weydiinayaan axaqun jumlada fii mlidoontaaye axaqun maxaqbaa huwa bachigu waa soo celintu axaqun maxaqbaa huwa bachigu maxaqbaa ee qul waxaad tidhaahdaa i nacam haa bay ka dhigantay i nacam warabbii rabbigay baan ku dhaartay ee xaq weeye laba jeer oo kale ayay qur'aanka ku timaadaa iyadoo ilaahay sidaa ugu dhaaranayo subxaanahu wa ma og tahay laba jeer kale inay xaq tahay buu alle sidaa ugu dhaaran doonaa ma og tahay meele waa eh, suuratu taqaabun meesha kalena inay suuratu saba ahayd ayaan filaya labada meel ba ilahi subxaana wa tacaala sidaas waa laleeyahy i haa bay ka dhigantay tahay haa wa rabbii baan ku dhaartaye inahu isagu la xaq xaq weeye wamaa antum idina ma tihidin bimucjisiina allah kuwa alla wahsi gelin kara maydaan ahaa nin ba alla yidhi subxaana wa tacaala walow anna likulli nafsin naf walba haddii u ahaan lahaa walow anna likulli nafsin naf walba haddii u sugnaan lahaa naftaasoo dalamat ayadu dulmi fashay maa fi lardi arlada waxa ku sugani hadday u sugnaan lahaayeen laftadat way isku furan lahayd naftu bihi maagaa ka arlada korkeeda yaalla cadaabka iskaga furan lahayd wa asaruu waxay siraysteen ay qarsadeen annadaama murugo ayay siraysteen lamaa goortii bay murugo siraysteen iyo tiranyo ra'aw ay arkeen alcadaaba cadaabka markay arkeen bay siraysteen waqudiya waxaa la xukumay baynahum dhexdoodana bilqisti cadaalad baa lagu xukumay wa hum ayagoo laa yudlamuun walxaal anahum ayaga laa yudlamuuna aan la dulmiyaynin baa lagu xukumay baa la subxaana wa tacaala alaa hoy ina lilaah allah ayaa iska leh maa fi samaawaati saadka waxa ku sugan wamaa iyo waalardi wamaa fi lardi arlada waxa yaallaba rabbi baa iska leh cid kalea wax kulihi ma jirto waad waalan tahay uun haddaad cid kale wax ka raysayso arlada iyo maaragtay samada waxa yaallaan allaahay alaa hoy ina wacda allah ilaahay ballanqaadkiisu xaq xaq weeye walaakina ha yeeshe akarahum dadka badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoona waa run dadka badankoodu ma oga sidaa darteed bay naarta ugu badanaya huwa alla yuxyii isaga ayaa noleeya wuxuu doona waa yumiit waxna waa dilaa wa ilaahi ila allah alle xaggiisa unbaa turjacuuna laydiin celin doonaa yaa ayuha nnaasu dadow qad jaa'atkum waxaa idiin timi mawcida waano ayaa idin timi wax lagu waansamo min rabbikum xagga rabbigiin bay idinka timi wa shifaa dawo ayaa idin yimi limaa kii dawo u ah fi suduur laabaha ku jira waa laabtan xumaatay ee balaayadu ka buuxsantay wax ilaahay ku safaynayo caqiide nadiifa u alla ku gelinayo ayaa idin yimi wa dawo ayaa idin timi dawo u ah limaa kii dawaaw ah fi suduur laabaha ku sugan wa hudaa hanuun baa idin yimi waraxma baa idin yimi lilmu'miniin mu'miniinta ayuu u yimi waa hanuun iyo raxmad waa kitaabka alle weeye ma arkaysaa iyo waxa uu xambaarsan yahay rumaynta alla la rumaynayo rasuulkiisa la rumayn doono qul waxaad tidhaahdaa nebiyow bifadli illaah ay falyafraxuu qadar jaara majruusha ugu tacalluqo falyafraxuu dadku ha ku farxeen bifadli illaah ilaahay fadligiisa ha ku farxeen iyo wa biraxmatihi alla raxmadiisa ha ku farxaan haddii suufi ku helo aayaddan wuxuu kugu dariisan doonaa inay asal u tahay in nebiga dhalashadiisa ixtifaal la sameeyo waayo raxmad ilaahay soo diray buu ahaa maalinta uu dhashayna waa in la xuso haye aayaddanba si aan rasuulkii ilaahay u fahmin ayuu isagu u fahmay suufigaasi amba abubakar aanu u fahmin amba cusmaan amba cali amba cumar amba abubakar ogow oo wax jira suufigoodii khatarta badnaa ee maaragtay dictoorka sacuudiga ahaa wa calawilmaliki ninkaasaa la soo baxay fa bidalika fadliga iyo raxmada falyafraxu ha ku farxeen war malaa waan u huwa iyagu khayr huwa kan ah, maaragtay fadliga iyo raxmadda mufrad baa laga dhigaya amba huwa dalika u celi khayr kaas ayaa ka khayr badan mimaa kiibuu ka khayr badan yahay yajmacuun ay urursanayaan <clears throat> man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad qur-aanka rasuulka ilaahay baa fasirayay waxa ilaahay farana maaragtay ku samaynay cidina ah, waxaan rasuulka ilaahay ogeyn kama soo saari kartee iga wad qul waxaad tidhaahdaa nebiyow ara'aytum bal iga warrama maakii iga warrama anzala allahu alla uu soo dejiyey lakum idinka u idiin soo dejiyey oo min risqin ay risqa abal iga warrama oo fajacaltum aad ka yeesheen minhu risqii wax ka mida ah, xaraama aad ka dhigteen oo tidhaahdeen cuni mayno waa baxaa'irtii iyo xoolihii qaybo ka mida ah, wa xalaala qaybna aad xalaal ka dhigateen bal iga warrama qul waxaad tidhaahdaa nebiyow allaahumma alle ayaa adina idiin oggolaaday lakum idinka inaad waxna xalaalaysaan waxna aada xarimtaan taxliilka iyo taxriimkaba ilaahay baa iskale ma ilaahay baa sidaa idin amray allahuma alle ayaa adina lakum am cala allahi bal e ataftaruuna amtan munqadica la yidhaahdaa bimacnaa bal bay noqotaa iyo hamse aha am cala allahi ataftaruuna sidaa bal e ataftaruuna ma waxaad ku been abuuranaysaan cala allah alle korkiisa miyaad ku been abuuranaysaan wamaa maxay buu yahay muxuu noqon doonaa wey wamaa maxay buu yahay danu ladiina kuwii malahoodu danu ladiina kuwii malahoodu muxuu noqon yaftaruuna been abuurta yaftaruuna ku abuurta cala allahi alla korkiisa alkadiba beenta yowma alqiyaama maalinta qiyaame muxuu malahoodu noqon wamaa maxay buu dhanna danu ladiina kuwii malahoodu yahay yaftaruuna ku been abuurta cala allahi alla korkiisa alkadiba been yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha muxuu malahoodii mudan doonaa wey ina allaha alle laduu fadlin fadli allaha leh weeye amba u saaxiibka ah cala annaasi dadka korkood walaakina ha yeeshee akharahum dadka badankoodu laa yashkuruun ilaahay uguma shukriyaan fadligiisa badan oo alla siiyo allah wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu ka warramayaa inuu ogsoon yahay dhammaan xaalad kaste oo ay ku sugan yihiin addoommadiisu wamaa takuunu ma ahaatid nebi muxammadow fii shaanin arin dhexdeed kuma sugnaatid wamaa tatluu ma akridid minhu damiirka haddaynu shaniga u celinno mintu tacriiliye ayay noqonaysaaye wamaa tatluu ma akridid minhu shanigaa daraaddeed arrintaa daraaddeed uma akridid min qur'aan qur'aan uma akridid dee arrintaa caddaynaya xukunkeedu wuxuu yahay amba wamaa tatluu ma akridid ayay noqonaysaa minhu alla xaggiisa kama akridin min qur'aan walaa tacmaluuna mana samaysaan min camal camala camal ma samaysaan ilaa se haddaad camal samaysaan kunnaa waxaanu ahanay ba alla yidhi subxaana wa tacaala calaykum karkiina shuhuudaa kuwa arkaya daalacanaya <clears throat> ayaanu ahanayba ba alla yidhi subxaana wa tacaala id xilli shuhuudda halkaa ku xidh id xilli baanu nahay kuwii arkaya daalacanaya tufiiduuna aad dhex gelaysaan fiihi camalkaasi id xilli baanu ogsoonnahay aanu shaahidka nahay iyo marag tufiiduuna aada ku shubmaysaan fiihi camalkaasi wamaa yaczubu ma qarsoomo ama kama libdho can rabbika rabbigaa xaggiisa kama libdho min mithqaali dara e markaa mintan hore waa sila wey wamaa yaczubu ma qarsoomo ma libdho can rabbika rabbigaa kama libdho min mihqaali darra ay mihqaalu darra quraanjo yar qadarkeed mihqaalku waa qadar darrana waxaa la yidhahdaa waa quraanjada yar ee cadcad wey maxaad iska baaliidata min mihqaali darra ma arkaysaa ay mihqaalu waa faacilka ficilka e eh? mihqaalu darra quraanjo yar qadarkeedu alle kagama qarsoomo fi lardi arlada kagama qarsoomo walaa fi samaa samadana kagama qarsoomo walaa asqara mithqaalka iskaga cadaf walaa asqara mid ka yarina kagama qarsoomo min daalika ka walaa akbara mid ka weynina kagama qarsoomo wareedhe waxaad odhan kartaa laadu waa jinsiya oo kale walaa asqara dhe marka walaa asqaru haddii la akriyo walaa akbaru waa mubtado markaasi khabarkuna ilaa fi kitaab haddaan laada jinsiya ka dhignana walaa asqara wax ka yari ma ahanin min daalika kaasi walaa akbara wax ka weynina ma ahaanin ilaa se hadduu yahay wax ka yar mid ka weyniba fii kitaaba kitaab buu ku sugan yahay kitaabka oo mubiin la caddeeyey <clears throat> ma arkaysa sufigu wuxuu ku odhan lahaa anaa faynuuska ka baktiiyey alle wuxuu ku yidhi alaa hooy alaa hooyahay baa alla leeyay subxaanahu watacaala halkanuu ilaahay ka hadlay awliyadiisa awliyada ilaahay ma diidanin awliyada ilaahay waa wax jira ilaahay baa ina baraya awliya waxay tahay cid kale oo ina baraysaa ma jirto alaa hoy ina awliyaaa allahi alleh awliyadiisu waa jamcu waliyin waxaa la yidhahdaa waa kuwa alle ugu dhow weeye alaa hoy ina awliyaaa allah alle awliyadiisa laa khawf cabsiya calayhim korkooda ma ahaan imaan wanaagsan bay la yimaadeen oo cabsiiba wax kasta saasay ka yihiin walaa hum mana aha yaxzanuuna kuwa tiiraayoon doonoo wax ka tegay qaar u murugoon doonana ma aha oo waayo waxay ogsoon yihiin wixii ilaahay u qoray uuna inay heleen waxay waayeenna aanay lahayn amba cabsigii korkooda may ahaanino ilaahay subxaanahu watacaala mustaqbalka hawlka iyo dhibaatada wuu u fududaynaya wax ka tegayna sidaasoo kale uma tiiraanyoon doonaan haddaba ilaahay baa ina baraya haye markuu dhinta xabaalihiisa la taga macaalamada ka laga taagtaaga maka soo daahirayba maka siraatayba muxuu yahay ishaada ya jamaaca ee waa kee aladiina hum ayagu ilahay baa awliyada ku baraya hum ayaga awliyada ilaahay aladiina kuwa weey aamanuu waa shardiga koowa waa kuwa ilaahay rumeeyey subxaana wa tacaala oo wakaanuu ahaaday yattaquun kuwa ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala hiya awliyada ilaahay kuwaa wey laba shayba gaalnimaysoo jiida laba waxyaaboodba haddii la yidhaahdo awliya waxa la yidhaahdaa ma jirto waa gaalnimo waayo ilaahay baa awliyadu inay jirto qur-aankiisa ku sheegay weliba ilaahay awliya qur-aankiisa wuxuu ku sheegay laba awliya inay jiraan qaar waxaa la yidhahdaa awliyaa ullah amba awliyaa uraxmaan baa la yidhaahdaa waa kuwa sifadan leh qaar kalena waynagii soo marayo awliyaa shaydaankii wey washaydankuna awliyu leeyahy labadaba waa inaad gartaa awliyaa shaydaanna inay jiraan <clears throat> awliyaa raxmaanna inay jiraan labadaba sidood u qiraysa ko waxaa ka iyadoo haddaad tidhaha awliyaa ma jirto taasi waxay kugu ridaysaa inaad dee beenisay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay waayahay awliyada ilaahay baa la barya oo waxaanay awoodu lahayn oo ilaahay leeyahay waa la weydiistaana iyaduna shirki bay kugu ridaysee ma laba xaq baa jira awliyada ilaahay waa in xaqooda la ilaaliyo hadday noolyihin waa inaad badbaadiso haddaad dhintaan waa inaad siyaarato booqato qubulaha muslimiinta intay ka mid yihiin waa inaanad caayin waa inaad qubuurahooda ku tumanin waa inaanad maalkooda dhicin waa inaad xumaynin waa inaad colaadu muujin haddaad colaadiso ilaahay baa dhabarka kaa jebinay xaqoodu waa kaas wey markay dhintaan inaad jinaasadooda raacdo markaad bukoodaan inaad soo daydo oo kuwaa jooga ma ogti <coughs> laakiin inagatenu waxaba yaala Eh, ninkuu inu ilaa uu dhinto inaana awliyaba ahayn amba reer dhalo cadaalad darrada jirta islaana awliyaa weligid miyaa maqashay oo la siyaaranayay lafaadibaad joogtay oo caashaad joogtay oo khadiijaad joogtay oo aasiyaad joogtay oo fulana wa fulana wa fulana wa fulana wa kam min saxaabiyaat wa min aswaaji rusul qaarkii intoodii ma badnay <laughs> lahum waxay leeyihiin awliyada ilaahay albushraa bishaare ayay leeyihin baa rabbi ku leeyahay subxaanahu watacaala uu bishaaray fi lxayaati ayay bishaarayn ku leeyihiin addunya addunya nolosha dhexdeeda waa riyada wanaagsan ee loo arko rasuulku wuxuu lahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh alru'ya asaalixa waa riyo wanaagsan manaam wanaagsan oo qofka muslimkii arkay amba loo arkay bay noqonaysaa waxaynu odhan karaynaa bishaarada wanaagsani waaba tan ilaahay dee qur-aankiisa ugu sheegay laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun rasuulkuna inta kale ku siyaadi wa fi laakhira aakhirana bishaaray leeyihiin oo ma guuldaraysanaya walaa hum yaxsanuun laa tabdiila bedelini doorini umay ahaanin likalimaati illaah ilaahay kalimaadkiisa umay ahaanin daalika kaasina awliyada ilaahay ajar wanaagga ay helayaan bishaaradaasi iyo muruga la-aanta iyo cabsi la-aantu alfawzu waa liibaanid alcadiimu weyn <clears throat> alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa yaxzunka yaanu ku murugo gelinin nebi muxamedow qawluhum ayaga hadalkoodu yuu ku tiiraanyo gelin mushrikiintu ay ku hadlayaan ee ay leeleeyihiin ina alciza cisada adkaanshaha sharafta iyo maaragtay ka qaalib noqoshada lilah <clears throat> allah ayaa iska leh jamiica xaal ay tahay huwa alle asamiic allaha maqalka badan wey waa ismi asmaada ilaahay ka mida samcuna sifa ilaahay leeyahay weeye sifada laftigeeda way tacadiyaysaayoo wax kastoo dadku ay samaynayaan ay qarinayaan amba ay ku faqayaanna ilaahay wuu maqlayaa wey alcaliim cilmiguna waa sidaa ilaah cilmiga badan wey alaa hoy ina lilaah alle ayaa iskale man rabbibaa iskale duul fi samaawaati saadka ku sugan iyo wa fi lardi kuwa ku sugan wamaa yatabicu ma raacayaan baa yidhi alle wamaa yatabicu ma raacaan aladiina kuwa yadcuuna caabuda min duuni illaahi ilaahay maaragtay sokodii kuwa caabudaya shurakaaa kuwo wax la shuraaka ah <clears throat> maxaanay raacin bal aayadan eeg tarkiibka sidana wamaa yatabicu ma raacaan ba alla leeyahy subxaanahu watacaala aladiina kuwa yadcuuna caabudaa baryaa min duuni illaahi alla sokodi shurakaaa kuwo wax leh ilan shurakaa waa jamcu shariik waa nin cid la shuraaka ah war waxaan ay caabudayaanba qaar sheer leh ma aha shurakaba ma aha xaqiiqadii qaar waxleba ma aha ila shariik waxaa laleeyahay cidda cid wax ku darsata ayaa le shurakaaa ma laha qaar xaqiiqadii wax mulkiyaya ma laha wey laa tamliku shaya walaa dara walaa nafca walaa daliila lahum calaa cibaadatiha allah wuxuu leeyahay in yatabicuun ay maa yatabicuuna raaci maayaan ma raacaan ila dhanna mana mooyaane wax kale ma raacaan wain hum ay wamaa hum ayana may aha ilaa yakhrusuun kuwa beenaanayaal oo wax iska qiyaasa mooyaane huwa alla aladii midka weeye jacala abuuray lakum idinka idin abuuray alleyla habeenka litaskunuu si aad u xasishaan fiiha habeenka dhexdiisa si aad u xashisaan wanahaara maalintana idin abuuray mubsiraa isagoo wax arkaya maalintii baa wax arkaysa isagoo wax lagu arkaya allah wuxu uhi subxaana watacaala ina fii dalika kaa lasoo sheegay waxaa ku sugan ayuu ku sugan yahay la aayaat baa ku sugan liqowm bay ugu sugan yihin yasmacuun ilaahay maaragtay aqwaashiisa iyo ta rasuulkaba maqlaya oo fahmaya xujadana qul waxaad tidhaahdaa nebiyow qaaluu waxay yidhaahdeen qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allahu alle wuxuu yeeshay walada walad buu yeeshay oo ilaahay baa wax dhalay bay yidhaahdeen subxaana ilaahay baa ka hufan oo ka fog waxa ay sheegayaan huwa alghaniyu allaha hodanka awey ah oo allaha ka maarme waxa ay sheegayaan lahu wuxuu alla leeyahay maa fi samaawaati saadka waxa ku suganaya wamaa fi lardi arla ayaa iskale in cindakum intani waa naafiyadii weeye iska ilaali maanta ilaadi daba dhici mayso waa inaad halkan oo kale ay ogaato in cindakum ay maa cindakum idinka agtiina kuma sugnaanin min suldaan daliil iyo xujo idinkuma sugnaanin bi hadalkan aad leedihin ilaahay baa wax dhalay in cindakum ay maa cindakum agtiinna kuma sugnaanin min suldaanin daliil iyo xujo bi haada hadalkaa uma haysataan daliil ataquuluuna ma waxaad ku abuuranaysaan cala allahi ila waa taqawul ataquuluuna ma waxaad ku abuuranaysaan cala allahi alle korkiisa maam waxbaad ku abuuranaysaan laa taclamuuna aydaan ogeyn qul waxaad tidhaahdaa nebiyow ina aladiina kuwa yaftaruuna ku abuurta cala allahi alle korkiisa alkadiba beenta laa yuflixuuna ma liibaanaan laa yuflixuun ma liibaanayaan sidaa ku dhebaala yidhi subxaana wa tacaala mataacun macnaa been abuurashadoodaasi mataac waa waxoogaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda un amba lahum waxay leeyihiin dheh lahum waxay leeyihiin mataac bay leeyihiin muddo ay sii raaxaystaan fi dunya uma ilaynaa annaga xagga iyaga ayuun buu yahay marjicuhum noqodkooduna uma nudiiquhum waxaanu dhadhansiin doonaa alcadaab cadaab baanu dhadhansiin doonaa cadaabkaasoo ashadiida adag bimaa kaanuu yakfuruun ay bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed maadaynu masdare ka dhigaynaaye bima kaanuu yakfuruun bisababi kufrihim gaalnimadooda daraaddeed baanu ku dhadhansiinaynaa iyo wa iftiraa'ihim iyo wa kadibiku been abuurashadooda cala allahi ma arkaysaa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta